أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه wbacd ikhwatii fi اllaah asalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu ikhwaani waxay isugu keen dembeysay markay taariikhdu ahayd abril shanteedii labadii kun iyo sagaal iyo toban ayaa xalqadii ugu dambaysay ee silsiladan aynu halkan ku kala qaadannay kow iyo toban silsiladood kow iyo toban fadhi ayaynu ka gallay cilmigan caalam aljin wa axwaalih intii hore mawaadiic aan is odhan karno waxay gogol dhig u yihiin ama u ahaayeen mowduucan maanta aynu bilaabayno oo xaqiiqatan mowduuc aad iyo aad muhiim u ah in qof kastoo muslimihii uu wax ka ogaado oo wax ka fahmo si uu towxiidka iyo shirkiga u kala garto ayaynu soo qaadannay mawduuca maanta aynu daraasadiisa iyo cilmi baadhistiisa aynu bilaabaynaa wuxuu ka koobnaan doonaa lix qodob qodobka koowaad waxaynu kaga hadli doonaa mashkeladdan iyo aafadan sixirka iyo dunida goortay ku soo biirtay taariikh ahaan intii aynu ka soo ogaanay ama aynu ka hellay baadidoonkii waynu ka hadli doonnaa in sha allah waxaa kalooynu ka hadli doonaa mowqifka shareecada islaamka iyo diimuhu ay sixirka ka taagan yihiin qodobka saddexaad aynu ka hadli doonaa waxa weeye inta nooc ee sixirku u qaybsamo waxaa taa kalifaya qofka bini aadmiga ee muslimka inuu kala garto tawxiidka iyo shirkiga sababta oo ah boqolkiiba boqol sixir haddii la soo qaado shirki way wadaagsadaan ma kala maarmaan waa isku qaraa-in weeye marka hal nooc oo sixirka ah haddii aad wax ka ogaato ama aad fahamto si aan lagugu khayaamaynin noocyada kale waxaynu isna isku dayi doonaa inaynu isdul taagno noocyada sixirku inta ay u kala baxaan waxaa kalaynu ka warrami doonaa qodobka afraad sixirku dhaawaca iyo aahaarta iyo raadadka uu ku reebo bulshada sixirka isticmaasha ummadu hadday sixir u guurto ay xaqiiqada ka guurto sidii reer bani israa'iil oo kale maxay dhex siinaysaa qadiyaddaasi qodobka shanaad waxaynu ka hadli doonaa sixirka iyo calaamadihiisa laba qayboodba markaa kaasi u qaybsami doonaa ruuxa sixirroolaha ah rag iyo dumarkuu doonaba ha noqdee mar allaaliya markaad sixirroolo aragto mucaamalaadka aad ka arki doontee markiiba aad xukumayso inuu qofkani sixir isticmaalayo waa qodob muhiim ah inuu garto qofkani ma qof shareecada islaamka ku joogaba mise qaabkan uu maraya waa qaabkii sixirka taasi waa masalo muhim ah oo qof kastoo muslimi uu garto sixirroolaha iyo qofkaan sixirroolo ahayn inuu kala saari karo qodobka labaad ee kaa hoos imanaya waxaa weeye qofkan sixran ama ruuxa la sixray calaamadaha uu isku garin isku garan marka uu sixran yahay qof baa iska socda xaajadiisa meeluu u qaado ma garanayo waa dhabadhabaysan yahay noloshiisoo dhani way cakiran tahay meel looga yimid iyo meel laga raacay toona garan maayo laakiin haddana calaamadihii sixirku way ku qumaan marka calaamadaha qofku ama uu isku garanayo ama qofkii ka tala bixinaya uu ku garanayo wuxuu inuu sixir yahay masaladaasina muhim bay iila muuqatay iyana wakhtigeedaan siin doonaa waxaa iyana aan ku soo gebagabayn doonaa qodobka lixaad oo ah maxaa lagu daweeyaa qofku isagu keli ahaantii ma isdawayn karaa oo sixirka ma iska dawayn karaa hadday haa tahay muxuu isku dawaynayaa dariiqa uu marayo qofka iscilaajinaya ama qofka la cilaajinayo ee sixirka iska cilaajinaya oo ah dariiqii sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo diintu sheegtay ee lixdaa qodob ayay ka farcami doonaan daraasaddeenna iyo hadalkeennu cilmigan cilmi sixirka la ydhaa ama ku dhaqanka sixirku in wax laga ogaado ama la fahmo arrintan waa min daruuriyaati اddiin waa baahida qofka muslimka ee diintiisa ilaashanaya inuu wax ka ogaado cilmiyada daruuriga abu ah buu ka mid yahay sida aad salaadaada u baranayso aada cibaadadaada u baranayso ayay muhim tahay wixii caqiidadaada iyo towxiidkaaga raad ku yeelanaya inaad wax ka fahamto asbaabtiisa iyo wasaa'ishiisa iyo khayaamooyinkiisa iyo waxaasoo dhan inaad wax ka ogaato diintaada ilaashimaheedaa kuugu jira mowduucan sixirka lagu yidhaha wuxuu toos ula xidhan yahay qadiyat alcaqiida caqiidada iyo sixirku way iska soo hor jeedaan sixirku ma xidhmo sidaan ka warrami doono ilaa an yukfara billaahi tabaaraka wa tacaala sixir xidhmaya ama adeegayaa ma jiro ilaa saaxirku uu ilaahay ka kufriyo mooyaane waxaana deliil kuu ah aynu ka hadli doonnaa aayadda dheer ee ilaahay sixirka kaga warramo innamaa naxnu fitnatun falaa takfur sixir adeega oo aan kufri loo adeegsanin ma jiro aslan hadduu qofkii saaxirka ahaa isagu kufri ku dhaco cidda u tagta ee uu sixirka u qabanayana iyaga laftoodu waxay kula dhacayaan kufrigii bay kula dhacayaan sidaa darteed waxay koontara isku yihiin caqiidada tawxiidka sixirka iyo caqiidada tawxiidku meel ma wada degi karaan saaxir baan ahaanayaa haddana muwaxid baan ahaanayaa ma suurtoobayso labada mid unbuu qofku u go'ayaa laakiin ayaan darrada wakhtigan taagan iyo qaraabada diintii lagaga dhacay wakhtigan xaaliga ah dadkii diintii qaraabay kaga sugan yihiin waa tii nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam bada'a addiinu qariiban wa sayacuudu qariiban fatuuba lilghurabaa waxaad arkaysaa saaxir sixir isticmaalaya oo haddana saaxir aan isu haysan safka kugu cidhiidhaya safka koowaad maca daalik wuxuu isticmaalaa waa sixir iyo shirki iyo kufri iyo quriga iyo khashaabiir buu gacanta ku hayaa taa waxaa ka sii daran qofkan u tegaya saaxirka laftiisu inuu ruuxani saaxir yahayba garan maayo oo xukumkii rasuulkeennu sheegay axaadiidtii saxiixa ahayd in lagu xukumayo ma garanayo oo ah ruuxa saaxir u taga ee rumaysta wixii uu kaahinkaasi iyo saaxirkaasi sheegay faqad kafara bimaa unsila calaa muxamed marka kii u tegayey iyo kii samaynayey labaduba jahli bay kaga sugan yihiin waxaanu inuu sixir yahay haadihi hiya kharabat اddiin waa mugdiga diin islaamkii ku soo kordhay bay ka mid tahay sixirku waa waxyaalaha diinta dadaa bini-aadmiga ka fasahaadiya waana bedelka diimaha ummaddu hadday diinta ka hulleesho ama ay jaahil ka noqoto waxa meesheeda u bedela waxaa u bedelaya sixirka sixirkaa u beddela sixirooluhuna in badan wuxuu isku dayaa inuu bini aadmiga halis ku geliyo diintiisa haddii ilaahay nafta ii daayo jimcaha dambe waxaan idinsoo hordhigi doonaa calaamado aan ka reebay dad sixiroolayaal u tegey calaamado aan ka reebay dad sixiroolayaal u tegey ayaan hayaa waan soo ilaabay maanta waan idiin soo qaadi doonaa jimcaha dambaan idin tusayaa waxa iigu yaa badnaa qof dumara oo ka timi ingiriiska ayaa waxay u tagtay qof dumarahoo la shaqaysata jimanka iyo shayaadiinta qofkii dumarkaa ayaa u tagtay jin bay la shaqaysataa dabeedna waxay islaantii ku tidhi sixir baa kuu aasan gurigaaga inagey gurigaagaan sixirkii ka soo saaraya jinkii ay la shaqaysanaysay saaxiraddani ayay sii dirtay meel ay isla yaqaaniin iyadiiyo jinkii ay la shaqaysataabay ku sii aastay islaantii baa indhasarcaad loo dhigay deedna halkii baa sixirkii laga soo saaray tuwakaa sixirkaagi waa sida kuwan turubka cayaara saddexda midha kaasaa laygaga helayaa haddana kuu kala bedela kaasaa laygaga helayaa noocaasoo kale ay u samaysa saaxirkii wuxuu adeegsaday jin adeegsaday sixir bay sii aastay sixirkii baa loo soo saaray markaasi haa wakaa sixirkaagi waan hellay taasi yaab iguma sii abuurinoo waan garanayaa inay shayaadiinta iyo insaanku wada shaqaystaan rabbana istamtaca bacduna bibacdin wa balagna ajalana aladii ajalta lana qaala annaaru mahwaakum inay wada adeegtaan labadanu waa wax iska cad ee masalada aadka iiga yaabisa waxay ahayd dhagax madow oo dhagax baruur ahoo kuwan badda laga soo saara ah ayay islaantii u dhiibtay waan hayaa waan idiin keeni doonaa insha allah islaantii waxay ku tidhi dhagaxaas iyo kaa nin dhammaan wax allaaliya wixii masaa'iba iyo wixii balaaya iyo wixii shar ahoo dhan dhagahaasaa kaa xijaabi doonaa dhagaxa ayaa kaa xijaabi doonaa laba kun oo doollarna keen junuuddii nala shaqaynaysa baynu siinaynaa dhagaxa nooxaasa qiimihiisu wuxuu taagan yahay laba kun oo doolar buu taagan yahay ceeb iyo caydh bay isku darsatay diin la'aan iyo maalkeedii oo la furtay laba kun oo dollar oon waxba loogu qaban oo indhasarcaad loogu dhigay iyo diinteedii oo laga iibiyey oo lagu celiyey cahd alxajar wakhtigii qurayshi ay dhagaxaanta caabudi jirtay maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi sulfaa bay kuwaasi taagnaayeen laakiin haadal miskiina ee labada kun ee dollar laga qaaday waxaa laga dhaadhiciyey dhagaxaasi inuu wixii ilaahay qaban jiro dhan u qabanayo wixii ilaahay qaban lahaa oo dhan inuu dhagaxaasi difaacayo ayaa laga dhaadhiciyey waana shirki noociisii ugu dambeeyey in qofku uu aamino dhagax inuu ka celin karo aqdaarta ilaahay oo dhan marka waxa ama ka agle marxaladda iyo heerka maanta ay diintii marayso in qof xijaaban oo salaaddii tukanaysa haddana in dhagax loo dhiibo oo lagu yidhaahdo dhagaxa laba kunoo dollar ku bixi waxaanu kaa celinayaa dhammaan shar oo dhan buu kaa celinayaa inana safkii masaajidadaynu buuxinnay bannaankana shirkigaasaa lagu qaybinayaa halkaasay maanta diintii maraysaa in dadkii dhagax la caabudsiiyo sidaas ayuu mararka qaarkood wuxuu samaynayaa kuwa sixiroolayaashiihi si ay u fasahaadiyaan caqiidada muslimka waxay odhanayaan neef sifadaa leh ama caynkaas iyo caynkaasa keen waa la gowracayaa jinkaana loo gowracayaa waxa ilaahay kayrkii loo gowracana waxaa ka mid a ah, wamaa uhilla ligayr illaahi bih qofka neefkan gowracay wuxuu ku dhacayaa shirki hilibkan la cunayaana waa xaaraan waxyaalaha ilaahay naga mamnuucay waxaa ka mid a ah hilbaha wamaa uhilla ligayr illaahi bih in la cunaa waa xaaraan inta jaarka ahoo dhan baa hilibkii loo wasacayaa lagu casharinayaa la siinayaa qofka muslimka ahee luqmad xaaraana cunaana wuxuu ka faa'iidayaa inaan ilaahay ducadiisa aqbalin ilaa xaaraan buu cunaya inaan ilaahay ducadiisa aqbalin heerkaasay markaa uga faa'iidaystaan sixiroolayaasha iyo jimanka la shaqaysanaya oo jimanku waxay rabaan iyo shayaadiintu inay dadka fasahaadiyaan diintooda ka fasahaadiyaan waxyaalaha ugu layaabka badnaa ee isoo maray waxaa ka mid ahaa inan yaroo shabada oo aana sili waa siddeed iyo toban jir ayaa mid khuraafaadla ah loo geeyey wuxuu ku yidhi jin baa madaxa kaga jira haye markaa jinkii baan ka saarayaa waa kow wuxuu soo qaatay tuubbadan yar ee dhuuban ee sharaabka lagu nuugo ayuu soo qaatay dhegta ayuu ka geliyo waa ku dharbaaxay xuubkii dhegtu waa qarxay markuu dhiiggii soo cara soo yaacay baa wuxu haa waka sixirkii wuu soo baxay inantii oo dheg beeshay baa la ii keenay lacagna waa laga qaaday lacagna wuu ka qaaday naxariis darro ah inantiina dhegtii way dhimatay waana khuraafaad noocaas oo kala ah. waxyaalaha intaan halkaa fadhiya igu soo maray tiro iyo cadad male waxaa iga sii yaa badnaa oo iyana meesha igu soo maray intaan fadhiyey ilaahay jecela ah muxuu jiray arwaaxaygu waxaan shayaadiinuu la kulmo waxay sameeyeen ii halkan mid baa deganaa niiw hargeysa wuxuu yidhi waxaan rabaa gabadh shaqaale in noqota waa dadku waxay u yaqaaniin wadaad dadka dabiiba wadaadnimadiina way dhimatay qof walba wadaad baa lagu sheegaya qof walba sheekh baa lagu sheegaya ta'yiidkana shacbigaa bixinaya waxaan la yaabaa nimaan injineer ahayn injineer ma yidhaahdaan nimaan digtoor ahayn digtoor ma yidhaahdaan janan nimaan ahayn janan ma yidhaahdaan nin walba taytalkiisa waa loo ilaaliyaa laakiin taytalka meesha ku dhintay ee halaagsamay waa taytalkii culimmada habar aan salaad tukanin oo faataxada sixi karaynin baa la sheekhad baa loo tegayaa mid sixiroolo ah oo dadka halligaya la sheekh hebel baa halkan fadhiya sheekhnimo ay ku dhimatay ninkii wuxuu yidhi habluu dirtay wuxuu yidhi waxaan rabaa inan guriga iga yara masmasaxdo ii adeegta dabeedna waxay soo heleen gabadh laba carruura ah agoona haysata naaheedhe sheekh halkanoo dadka dabiibabaa u baahan gabadh dhulka ka masaxdee damaad u shaqayn markaasi ta waa u baahanahay caruurtaan de waxoogaa ku korsanaya toddobadii aroornimo ayaa loo geeyey siddeeddana wuxuu la ballamay islaan khadra la yidhaahdo sakaraada oo uu yidhi xanuunkaan ka wareejinayaa xanuunka ayaan ka rogayaayoo aan ku wareejinayaa qof tan markaa uu u yeedhanayana shaqo uguma yeedhanaya wuxuu rabaa inuu sixirka ku wareejiyo markay inantii timi ee ay shaqadii weydiisay tii yidhi yara sug waxoogaa markay sugtay baa islaantii oo lagarbaha lahayaa la keenay deedna inantii ayuu u dhiibay weel biyo ku jiraan markaasuu yidhi weelkan cab markaasay tidhi dee waxaynu ku heshiinay ma ahayn weel inaan biyo cabo ee eh. shaqaa ii sheegtay shaqadii ii tilmaan iyadii oo iska baraadla buu halkaa ku dhuftay tawaadda way gagabtay intii ay ka gabsanayd buu waraabiyey biyihii inantii jin baa galay oo ku adeegsaday oo khaadima sixri baa galay inantii way rafaadday islaantii sixirka laga wareejinayana habeenkiiba way dhibatay tii sixirka laga wareejinayeyna habeenkiibay dhibatay inantiina saaxir baa lagu salliday jin baa lagu salliday khaadim uu ahaa sixirkan ilaa heerkaasay maraysaa waxaan markaa ka wadaa muhiimadda uu leeyahay in la ogaado sixirkiiyo saaxirka muhiimadda ay inoo leedahay nolol ahaan muhiimadda ay inoo leedahay waxa weeyaan dadku way wada bacaysan yihiin way wada khaaqsan yihiin ummaduhu markay dagaalla ka soo baxaan ee mashaakilaad ku yimaadaan ee ay qaxaan waxyaalo badan oo cudurra'abaa ah soo ifbaxa cudurradaasi waa cudurro xagga nafsiga ka imanaya deedna khalqi badan oo amraad nafsihi ay hayso ama mukhaadaraadkan la isticmaalayaa uu maxaanku idhaahdaa dhaawac u geystay maskaxda ayaa waxaa laga yaabaa inay aaminsan yihiin inuu sixir hayo sixirna ma ahe waa mashaakil kaloo nafsi ah marka in qofkii uu kala garto maxaa sixira maxaa cudur kala ah ogaanshaheedii muhim buu noqonayaa cilmigan sixirka lagu yidhaahdo shareecada islaamku muhimmad gaara bay siisay waxaa ka mida muhimaadka shareecada islaamku ay sixirka si ay looga badbaado ay u siisay qadaayaadka iyo arrimaha caqiidada marka bini aadmiga looga digayo waxaa ilaahay soo diri jiray rusul bini aadmi ah qadaayaadka caqiidada kale oo dhanba waxa ilaahay uu u soo diri jiray nebiyaal bini aadamiyobuu u soo diri jiray laakiin qadiyat asixr si bini aadmigu ay u gartaan muhiimadda iyo culayska uu leeyahay rabbi wuxuu u soo diray laba malag haaruut iyo maaruut baa la kala yidhaahdaa sixirku culayska uu leeyahay iyo halista uu leeyahay si ay aadamuhu u fahmaan waxa ilaahay uu soo wakiishay uu rasul uga soo dhigay inay masaladaa kufrigeeda bayaamiyaan malaa'ig buu ilaahay soo diray suurada basharka oo kale leh ummad qabiil kasta waxaa loo dili jiray rasuul in masaladan muhiimaddeedu hal malag baa ku filaa hal malag oo farriinta u soo gudbiya aadamaha ayaa ku filaa laakiin si arrinta muhiimaddeeda la inoo dareensiiyo ayuu ilaahay laba malag soo diray inta aynu ka naqaano ummadaha ilaahay nebiyada bini'aadmiga u diray nebiyullaahi muuse iyo nebiyullaahi haaruun labadaa nebi baa fircawn loo diray weliba nebiyullaahi haaruun wuxuu nebi ku noqday codsigii walaalkiis wajcal lii wasiiran min ahli haaruuna akhi ushdud bihi asrii wa ashrikhu fii amri nebiyullaahi muuse iyo nebiyullaahi haaruun baa hal mar fircoon loo wada diray diritaankaasina wuxuu ka dhashay baryadii uu nebiyullaahi muuse ilaahay ka baryey oo ilaahay ka aqbalay hal mar bayina dhacday in ilaahay uu saddex rasuul iska daba diro id arsalnaa ilayhim inayni fakadabuuhumaa facasasnaa biaaliin waxaa la yidhaha saddexdaa nebi ee la diray may ahayn nebiyaal risaalad madax bannaan wata waxay ahaayeen ummaddii nebiyullaahi ciise ayay ahaayeen marka waxay boodhka uun ka tumayeen caqiidadii nebiyullaahi ciise uu ka tegey ee may ahayn rusul kutub madax bannaan loo soo diray qadiyadda sixirka unbaa laba malag oo wada socda ilaahay soo diray subxaana wa tacaala waxaanu sidaa u yeelay inuu ina fahamsiiyo culayska iyo muhimadda uu leeyahay sixirku culayska uu leeyahay marka mawduuca kan sixirku uu ka hadal badan doonaa mawdiicu hore aynu ka hadlayna aad buu uga hadal badan doonaa waxaanan insha allahu isku dayi doonaa inaan qalcad kasta aan gacan gelinno si arrimuhu waadixi noogu noqdaan mowduucanna uu noqdo mawsuuco iyo encyclobidiya dib ay u raadraacaan da'yarto oo ay wax ka ogaadaan dhibaatada uu sixirku leeyahay aad baan haddii alla yidhaahdo eh, daraasad aan uga soo sameeyey waanan idiin soo bandhigi doonaa insha allahu tacaala min alif ilaa yaa intii aan ka kari karo eh, waxaan isku dayi doonaa uun hadday cid iiga daba timaaddo mowduuca inay sii kabta ay doonto inaanan culays badan uga tegin ee meelaha uun aan ka booday inay kabi karaan mowduucan sidaa ogtihiin sixirka anuu weli ma ogi culimmada dalkeenna cid intay u diyaar garowday xaqiiqadiisa iyo sirtiisa iyo isticmaalkiisa xaaraanta ah cid ka shafta oo bayaamisa oo xidhiirka ka dhexeeya caqiidada iyo sixirka ee koontaradayso ah cid bayaamisa intaan anigu ogahay maan arag kaalintaasoo haddii alla idhaahdo igu keliyaysatayba waxaan isku dayeyey inaan daraasad laxaad leh aan ka sameeyo sahankaana waxaan ku maqnaa sannad iyo shan bilood baan ku maqnaa sannad iyo shan bilood ayaan daraasadda samaynayey wixii iiga soo baxayna waan idinla wadaagi doonaa wakhtiga intaas la-eg wixii iiga soo baxay haddii ilaahay ka dhigo waxaan jeclahay si hagar la'aana waxaa kaloon diyaar u ahay insha allah mowduuca wixii su-aala ay iga weydiin doontaan inaan fadhigii walba shan iyo toban daqiiqa idiin soo reebo oo fii hada almowduuc xowla hada almowduuc nin walbaaba wuxuu gocanayo ama way weydiiyo oo maalintaa markaa muxaadarada aan galo ku saabsan waayo wixii soo socda gadaal baan ka raa doonaa si wakhtigu inoogu kaydsamo waxaan isku dayi doonaa biidni illaahi albaari inaan wakhti idin siiyo shan iyo toban daqiiqo ah oo su'aalaha muhimka ah ee mowduuca aan ka hadlay khuseeya inaan idinla wadaaga in sha allahu tacaala intaanan mowduucan muggaa leh ee culayskaa leh intaanan gudagelin waxaan jeclahay inaan caawa ku soo ururiyo intaan ka gaadhi karo si ay iila saan qaadaan dad badan oo aan casharadii hore la soconin ayaa jira inaan si guud mar ah qodobada ugu muhiimsanaaye casharadaennii hore kow iyo tobanka ahaa inaan isira dul taago oo aan dhaa iyo qodobkaa xasuusin wixii ka dambeeya markaa innaga oo isla fahmayna inaan halkaa ka wada anba qaadno waayo waxaan idinku idhi casharkii kow iyo tobanka ahaa ee aynu soo qaadannay wuxuu gogoldhig u yahay casharkeennan hadda aynu bilaabayno ee lixda qodob ama lixda jibsimood aynu u kala dhignay waxaynu hore uga soo hadalnay agtarka iyo faacilka sixirka handhariya waa shaydaan iyo jin jin caasiya iyo shaydaan iyo ciidankiisa labadaasaa yacni lagu shaqaystaa marka waxaan isku dayey casharadeennii hore inaan ka jawaabo jin maxaa la yidhaa kelmadda jin waa maxay casharadeenay horey ku jirtay waxaa kaloon ka jawaabnay asalka jin muxuu ahaa muxuu jinku ka samaysan yahay waxaynu soo tilmaanay inuu naar ka samaysan yahay su'aal baa markaa dhalatay oo waxaa la yidhi jinka waa la cadaabayaa haddii la cadaabayo isna cadaab buu ka samaysan yahay cadaab cadaab muxuu ka gurayaa min maariji min naar isagaa olol kaba samaysan wa khalaqa aljaanna min maariji min naar isagii baa naar ka samaysan maxay naari ka taraysaa su-aashaasna waan ka jawaabnay waxaynu nidhi marka hore agleelkiisii hore iyo bilowgiisii hore ayaa maaddadan ilma aragtayda noqon doonta ayaa ilaahay ka unkay laakiin jeerkan maanta ah kama samaysno dabkii wakhtigan xaaliga ah jin iyo shaydaanku midna dab lagu gubanaya ma ahan waxaynu soo qaadannay axaadiid fara badan oo nebigeenna laga wariyey salawaatullahi wasalaamu calayh waxaynu xadiid saxiixa ku tilmaanay nebigeennu calayhi salaatu wasalaam salaatuleyl tukanaya inuu cifriid jinihii soo weeraray isaga oo dhimbiil daba wata oo doonaya nebiga inuu wejiga kaga gubo markuu sujuuday markuu sujuudayey calayhi salaatu wasalaam dabeedna ilaahay u fududeeyo nebigii uu qabtay jinkii su-aal baa marka aynu ka jawaabaynaa oon odhanayna hadduu isagu dab ka samaysan yahay gubaya muxuu uga baahday inuu dhimbiil daba soo qaato muu gacantiisa uun saaroo ku gubo wuxuu rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay awood u siiyey inuu jinkii soo weeraray cunaha qabto dabadeedna carabku ka soo dhacay oo dhareerkii ka soo da'ay gacantiisa ay qooyeen qabow inuu ahaa dhareerkii jinka ka soo yacni daatay inuu qabow ahaa marka maadada hore uu ka samaysmay ayuunbaa ah dab dabce hadda dab ma ahan sida innaguba maanta aynaan dhoobo u ahayn oo haddaad roobka u baxdo aanad dhoobada ku milmaynin iminka roobadu inagu do-o miyaynu milannaa ma milmayno wainaga roobka iska dhex soconno waxalaale waxaynaga soo dhacay aani jirin maca anna inuu ilaahay dhoobo ka abuuray waa waa khaaliq ilaahay siduu doono wax u abuuraa dhooba ahaabuu ilaahay basharkaa aan haddana biyaha ku milmaynayn ilaahay ka dhigay taasi waa intaa waxaynu isweydiinnay mataa khuliqa goormaa ibliis iyo shaydaan goormaa la abuuriyo jin isku wada qaado waxaynu sheegnay inaynu bidaat taariikh u garanayn in la abuuray laakiin inuu ka da'wan yahay basharku bay sheegnay inuu jinku ama shaydaanku ka da'wan yahay bini aadmiga ayaynu carabownay waxaa kalaynu tilmaannay asmaa'da kala duwan ee jinku leeyahay wax ka mida baynu wax ka sheegnay waxaa kalaynu tilmaannay maxaa farqi u dhexeeya jin iyo shayطaan jinow maxaa tahay shayطaanow maxaa tahay casharradeennii hore ayaynu kaga jawaabnay waxaa kalooynu ka warrannay inta qaybood ee jinku u qaybsamo oo xadiid saxiixa oo nebigeenna ka sugnaaday uu tilmaamay qayb reer guuraaya inay jiraan qayb hawaa'ihina inay jirto qayb xayawaanka isku soo suuraysaana inay jirto saddexdaa nooc buu nebigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam jinku inuu qaybsamo waxaa kaloo aynu ka hadalnay xayawaanada aynu dhaqanno qaar ka midihi inay ilaahay awood u siiyey inay jinka arkaan sida dameeraha oo kale nebigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam markay ciyaan shaydaan bay arkeen uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo aynu su-aal kaga jawaabnay shaydaanka odayga weyn ee shaydaanka ibliiska laydhaa ma jinkuu ka mid yahay mise waa aabbaha jinka ma jinkuu ka mid yahay mise bay ka farcameen jinku masaladaa iyo culimmadu halkay ku arooriyeen waa innagii ka warrannay waxaynu markaa khulaasadii nidhi kaana min aljinni fa fasaqa can amri rabbi isagu jinka ma dhaline ka mid buu ahaa waxaynu tilmaannay cidda ay ka tafiirmeenna inay ahayd jaan sida innagu aynu aadan uga tafiirannay wa khalaqa aljaanna min maarijin min naar qur-aankaa caddeeyey in asalka jinku inay ka yimaadeen oday jaan la yidhaah sida asalka insaanku ay oday aadam la yidhaah uga abuurmeen taana waynu ka soo qanacno waynu ka gudubnay waxaa kaloo aynu ka warrannay muxuu cunaa jinku jinku labaynu u qaybinnay mid hawaa'iya oo aan cunto u baahnayn iyo mid wax cuna oo waxaynu cunno iyo waxaynu cabno iyo tafiirba sameeya waynu ka soo warrannay waxaa kalaynu ka warrannay jinku qaalibkiisu inuu dhadig iyo labood leeyahay ayaynu ka warrannay waxaa kaloo aynu ka warrannay su'aal aal lahayd oo ah jinka iyo insigu ma isguursan karaan ama xidhiidh gogoleed ma dhex mari karaa masaladaana waynu ka hadallayoo culimmada islaamku waxay ka yidhaahdeen iyo halkay arrintu ku soo biyo shubatay waa inagii ka warrannay saddex bay u qaybsameen culimmadii masalada ah qola waxay tidhi waxaa suurtagal ah may waxaabay yidhaahdeen waxaa ka mid a ah ragga maxaanku idha arrinta calanka u sida imaam suyuuti oo kale waxaanu soo naqilayaa kutubtiisa aathaar iyo warar badanoo selafka laga hayo iyo culimadii diinta oo tilmaamaya in jin iyo insi isguursadeen ibnu taymiyana raxmatullaahi calayhi majmuuca alfataawihiisa maxaanku idhaahdaa jiska sagaaliyo tobnaad safxadda sagaaliyo soddon wuxuu ku odhanayaa waqad yatanaakaxu اlinsu wa yuladu baynahuma walad wa haada akar macruuf way dhici kartaa in jinki iyo insigu isguursadaan way dhici kartaa dhexdooda inay carruuri ka beeranto waana masalo caan ah oo ah madoon ah habeenkii aan halkan fadhiyey masaladaa ka warramayna waxaan tusaale u soo qaadannay reer barigaa dega oo odaygu markii uu sii dhimanayey carruurtiisa la dardaarmay oo ku yidhi geelaa waa la idinla leeyahay geela waa la idinla leeyahay laba nin baa idinla lehe dhaxalkooda meel u dhiga odagii markii uu wafaaday dhallinyaradii ay shirtay oo yidhaahdeen waryaadheen ma cid arkayn oo aynaan garanayn baynu xoolaheenna qayb intaynu xero uga oodna iskaga tagnaa hor odagii dhima waxayna inoo qaybiya geelii saqdii dhexaa la dareersaday waxaan soo helay iimaan sheekh iimaan awowgii buu ahaa ninka dardaarankaa ka tegay geelodii la dareersaday imaan maxamed diiriye ayaa igu yidhi annagay nagu dhacday qadiyadaasi oo reerkayagay ahayd marka masaladaasi ku-tiigaal ma oo caruurna way isu dhaleen waanay isguursadeen wax bayaamin badan u baahan ma ahan culimmada qaarkoodna waxay dhahdeen horta nas diidaya inay isguursadaan annagu ma hayno laakiin annagu karaahiyaan u arkayna sababta oo ah hadallada ugu fiican waxaa wax ka yidhi imaam maalik binu anas raxmatullaahi calayh wuxuu yidhi anigu wax nas caddaynaya jin iyo isi isma guursan karaan anigu ma hayo waxaanan qur'aanka ku haynaa lam yadmishunna insun qablahum walaa jaan markuu ilaahay xuralcaynta ka warramayey inaanay jin iyo insi midna u galmoonin ayuu ilaahay qur-aankiisa ku sheegay marka labadaasi inay maxaanku dhahdaa e, e, ay nikaax wada samayn karaan waa wax iska cad buu yidhi laakiin anigu masaladaa karaahiyaan u haystaa waxaanan u kahanayaa waxaa dhici karta gabadhi intay uuraysato dabadeedna laydhaa naa uurkan yaa kuu yeelay oy maxay tidhaahdaa jin guursaday <laughs> oo dabadeedna masaladii sinadu iyo fasahaadkii fisqigii inuu daliil yeesho maxaa lagu raadgato inay taasi badataan anigu diidaya laakiin sharciyan wax nahyinaya anigu garan maayo culimmada qaybta saddexaadna waxay idhaahdeen aslan in guri laga samaysto jin oo jin la guursado annagu uma aragno waayo markuu ilaahay qur'aankiisa ka warramayey ee qofka ragga bini aadmiga ugu abaal sheeganayey inuu laba is qaadan kara inuu ilaahay ka dhigay wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha ilaahay mannigiisa abaal sheegashadiisa wuxuu ka dhigay laba qof oo bini'aadmiyah oo isruux garanaya oo isfahmi garanaya inuu ilaahay isu sameeyey haddii xuduuddaa laga gudbana fahm daraa dhacaysa oo saddexdii shardi ee ilaahay uu ku inoo geliyey labadan jinsi ee bini meesha laguma helayo sakiinadii ma imanayso mawaddadii iyo raxmadiina ma imanayso waataan idinka warramaya habeenkaa ah, inaa xasuustaan ma aqaane nin hilible ahaa oo reer hargaysa ahaa halkan hiliblaha ayaa galab walba marka casar gobolku sii dhacayo baa gabadh qurux badan qurux badan oo isa soo cadrisay waa waxaa weeyaan toddobaataneyadii ayaa hilibka wixii baaqi ku noqday ee ku baarixiyoobi lahaa bay ka iibsataa way iskala tagtaa lacagtana way siisaa maalintii dambe uu cilaaqay naaheedhe maalin walba waa adigan de ii faaruqiyee <laughs> arrinkaaga muxuuha cid kalena kama iibsatid aduu la isyaro cilaaqiyo dabadeedna sheekadii way isugu duba dhacday markaasuu yidhi caawa ma ku raacaa markaasay tidhi haa way kaxaysay dabadeedna xaggaa iyo waxay ula kacday naase hablood waxay geysay dhul wada iftiimaya oo laydhka ka baxaya aada mandaradaha ku yaalla dhowr maalmood bay kaxaysay waxay kula ballantay waryaahe yaan salaada subax laguugu addimin guriga salaadda subax haddii lagugu addimo adigaa yaqaan maalin maalmaha habeen habeennada ka mida ah, baa hurdadii la tagtay deedna sidii bahalkii biriishka ka dhacay baraarugay goorda soo baxay barqu iska kacay isaga oo jiifo meel guddaafada oo dambaska ku galgalanaya ayuunbuu soo kacay markuu soo kacay ayuunbaa qalbigiiba qaracmay tollaayama naag jinaan maxaanku idhaahdaa la jiifay waa waashay meelahaanu marmari jiray hargayso dadkii ree hargaysii hore way garanayaan marka waxay leeyihiin culimmadu arrintaas annagu ku talin mayno mana bannaana maadaama aan mawadana laga helayn raxmana laga helayn sakiinana aan laga helayn mawduuca aad baan uga hadlay ninkii xiisaynaya halkiisii ayuu u doonan doonaa insha allahu tacaala wax kaloynu ka jawaabnay jinka iyo shaydaanku ma dhintaan qabla albictha intaan laysa soo saarin ama suurta ugu dambaysa intaanay gaadhin jinka iyo shaytaankuba way dhintaan ballanqaad waxaa haysta oo keliya odayga weyn ee ibliiska weyn kaasunbaa haysta ballanqaad ah andirnii ilaa yowmi yubcahuun weliba dalabka uu dalbaday xaasidnimadiisa tafiirtiisa kuma darin ifraad buu cabiray andirnii ilaa yowmi yubcahuun ilaahayow iska kaydaa muu odhanin ilaahayow aniga iyo tafiirtayda iyo inta ila shaqaynaysa ciidankayga iidaa mu odhan marka isaga weyn mooyaane inta kaleo dhani way dhintaan cimri baanay ku dhintaan ajashooda ay ku dhintaan jinka iyo shaydaankuba way dhintaan waxa kaloynu aada uga warrannay meelaha ay ku badan yihiin masaakinta ay degaan iyo meelaha ay fadhiistaan waynu ka warrannay waxaa muhiima inaan baraarujiyo amaakinta ay shayaadiintu fadhiisato waxa weeyaan meesha cadceedda iyo Eh, hadhku ay ku kala rogmaan cadceeddiiyo hadhku meeshay ku kala rogmaan inaad fadhiisato jidhkaaga qaybna cadceedda aad u dhigto qaybna aad hadhka dhigto nebigu wuu mamnuucay salawaatu ullahi wasalaamu calayh imaa inaad cadceedda wada aaddo imaa inaad hadhka wada gasho mooyaane inaad jidhkaaga qayb ka midina hadhka ay joogto qayb ka midna ay cadceedda joogto waa masale uu rasuulkeennu mamnuucay xikmadda ku jirtana waan ogaaday dhowr qof oo sidaa yeelay waxaa laygu keenay cilaajka iyagoo faalij ku dhuftay iyagoo faalij ku dhuftay sababta oo ah jidhkeennan dhiig baa dhex wareegaya qaybtaa kulaylka markuu marana dhiiggii wuu kululaanayaa isagoo meel kulayla soo maru markiiba haddana jawigii qawobaayee waaxda kale buu soo marayaa xawaarihii laxaadka lahaa uu ku socday baa isdhimayaa dabadeedna waxaa imanayaa xawaarihii dhiigga ayaa khalkhalaya marka waxaa suurtagal ah inuu xawaaraha dabadeedna maskaxda uu dhiig ku furmo ruux rasuulkuna waa mamnuucay salawaatuullaahi wasalaamu calayh ruuxu inuu qaybna cadceedda ku fadhiisto qaybna uu fadhiisto haddii alla ka dhigo meesha hadhka ah labada labada dhin dhanuun raac baa la yidhi marka masaladaa cilmiga ahina saasay u jirtaayo qofka muslimkii inuu naftiisa u tidho halis badan baa ku jirta marka maanica diiniga aba laga yimaado waxaa kaloaynu ka warannay qudratuhum cala atashakul inagu isma doorin karo oo suurad kale ma yeelan karo oo anigoo bini aadmiya waraaba iskama dhigi karo oo qisadan beenbeenta ay yidhaahdaan ciise waraaba iyo geed baa la ismariyaayo geed ismaris weeyaan waxaase waa iska khuraafo waana waxa weeyaan eh, eh, sixr alkhayaal baa la ydhaa sixra takhyiil ayaa la yidhaahdaayo ninkanu sixir buu adeegsanayaa indhahaaga xaqiiqadii waxaan ahayn buu tusayaa isagu ninkan geedka ismariya ay sheegayaan waa basharkiisii laakiin adigu ku sixrayaa oo uu kaaga dhigayaa inuu waraabo noqday inuu waraabo noqday waxaa la yidhaha sixirka noocaasa waan ka hadli doonaaye sixra takhyiil baa la yidhaa insaanku insaannimadiisa kama guuri karo laakiin jinka iyo shaydaanku way isdhalan isdhalanbedeli karaan absad mihaal waxaynu soo qaadannay dagaalkii beder mise uxud buu ahaa ninkii suraaqa binu maalik isku soo shabbahay shaytaankii weynaa intuu odaygii suraaqa binu maalik isku soo shabahay uu ciidan soo kaxaystay waa dagaalkii uxud samahay beder bay ahayd ee dabadeedna markay malaa'igtu timi innii ara maa laa tarown uu ka cararay beder bay ahayd maalintii nebiga loo la shirqoolayey daarannadwa wada maqasho eh odaygii gaboobay ee maxaanku dhaha min ahli najdi isku tilmaamayey ee shirka ka qayb galay ee guddoonkii ugu adkaa waafaqay ee yidhi kaasaan ku qanacsanahay wuxuu ahaa shaytaan buu ahaa odayga weyn ee shaytaanka ee maxaanku dhaa caniidka ah, ayuu ahaa qisooyin badan baa jira makhluuqaadka maxaanku dhaha jinkiina way isbedelaan mar bay bisad iska dhigi karaan mar bay ay iska dhigi karaan mar bay qof bini aadmi oo caadiga isaga soo kaa dhigi karaan sidii abaa hurayreba markii nebigu calayhi salaatu wasalaam sekada uu u diray uu u iman jiree sekada uu xadayey ee uu qabanayay mar walba bini aadmi buu iska soo dhigay ha ku daalin waan ka warrannay taas marka bini aadmigu ma tashakulo laakiin jinka iyo shaydaanku labaduba way tashakulaan macnaa tashakul waxaan uga jeedaa way isdhalandoorin karaan waxaa kalooynu ka soo warrannay xukmu waxaynu ka soo warrannay ma istikhdaam ma ma la adeegsan karaa jinka jinka ma la diran karaa oo ma lala shaqaysan karaa oo ma la mucaamaloon karaa ayaynu ka soo warrannay arrintaa meel adag baynu kaga soo hadhnay jinka hadduu qof bini'aadmiya ka dhex iyo hadduu suurad bini'aadmiye isu soo ekaysiinaya iyo qaabkuu doonaba ha isu ha isu dhiga ee jin lama adeegsan karo jin lama adeegsan karo mar baa la adeegsaday markaana taskhiir ilaahiya bay ahayd waa markii nebiyullaahi sulaymaan uu ilaahay ka codsaday ka dalbaday qaala rabbi kfir lii wahab lii mulkan laa yanbagii liaxadi min bacdi innaka anta alwahaab dalabkaa nebiyulaahi sulaymaan ilaahay buu weyddiistay marka ilaahay khalaa'iq badan buu u adeejiyey nebi sulaymaan oo shimbiruhu ka mid yihiin oo dabayluhu ka mid yihiin oo jibanku ka mid yihiin maa bacda sulaymaan cid jin adeegsatay oo ka faa'iiday lama arag cid jin adeegsatay oo loo sakhirayna ma jirto ilaa cid daandaansatay oo albaabkeeda garaacday oo hadhow mahadin weyday mooyaane haddaad albaabkooda gasho waa albaab aan furmin hadduu xidhmo haddaad jin isku doondoonato jinka saalixiinta ihi isma aadamaha markuu saalix yahay xuduuddiisuu ku eg yahay innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xayثu laa tarawnahum isma tusa aadamaha laakiin waa faasiq mujrim ah jinka ku odhanaya waan kula shaqaynayaa ama waan kuu adeegayaa ama wax baan kula qabanayaa waa jin xuduuddiisii ay deeqi weyday oo dulmi iyo daandaansi wada lidaalik waxaa la yidhaahdaa haddaad aragto nin jin ku shaqaysanayaa wuu raaligeliyey haddaad aragto ruux jin u shaqaynayo wuu raalligelayo cisyaan buu ku raaligeliyey waxaan ilaahay raalli ka ahayn buu sameeyey saasay jinkuna ku caashaqeen saasay jinku ku doorteen jinka la shaqaynayana waa jin kaafira ama waa mid caasiya oo macsiyada iska raba laakiin adeegsiga jinku waa mamnuuc marnaba kama dhicin rasuulillaahi moxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh baahidii doontaaba ha haysee inuu caalam aljin adeegsado dagaalkii beder baa loogu tiro yaraa nebiyullaahi moxamed saxaabadiisu saddex boqol iyo saddex iyo toban bay ahayd gaaladuna kun iyo in la socotay ahayd askarigii islaamaba saddex nin baa ku soo beegmayey muslimiin jinihina way jireen wakhtigaa oo jinkii nasiibayn ee isagoo maka jooga soo muslimay baa jira waid sarafnaa ilayka nafaran min aljinni yastamicuuna alqur'aan soma xasuusataan iyadoo maka la joogo bay soo muslimeen jinku dagaalkii badarna kamay qaybgelin ee baahida badan ciidanka loo qabay ciidan waxaa laga dalbaday samada malaa'ig baa la keenay khamsata aalaaf min almalaa'ika baa la keenay boqolaal muslimiin oo jiniina way joogeen lama soo gelin dagaalka kamay qayb qaadan iyagu jinkoodaa bay la dagaalamaan inta noocaynu u qaybsanno bay u qaybsamaan bidco iyo sunnaba ma fahamteen markaa jinka maalintii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu khandaqa ay qoteen ee uu nebigu dalbaday waryaa ii soo ogaada abaa sufyaan iyo ciidankiisii siday yihiin ee dhaxantu ay dhacaysay ee dhammaan saxaabadu ay dhaxantii ka gabadeen oo la cabsanayey wabalaqat alquluubu alxanaajira wa tadunnuuna billaahi adunuuna marxaladdaa la marayay cabsi ay godka ku kaajaysay saxaabadu ee nebigu yidhi waar yaa ii soo ogaanaya oo ii soo sahamiya ee axadkici waaya waa xasuusataan ee ay keliftay nebigu inuu yidhaha war yaa xudayfe orod iisoo eeg abu sufyaan iyo ciidankiisii oo haddaad dagnaan ku hesho tallaabaha qaadin haddaad nimanka cid dagan aad ka hesho wax agshanaha samaynine xaaladdooda iisoo ogow oo mugdigii habeennimo intuu dusay dabadeedna abu sufyaan oo ciidankii heegangeliyey uu u yimi ou dhex fadhiistay waana wakhti madow ah dabadeedna abaa sufyaan uu ku yidhi waryaadheen war baan idiin sheegayaaye nin walowba ninka kugu xiga iga hubi kumaa tahay ku dheh dabadeedna xudayfo markiiba ka gaadhsiiyey kii ku dhawaa yidhi war kumaa tahay intaan isaga la weydiin uu hebel baane haa waad fiicantahay bes sood garan waa kii markaa warkiisa ogaaday abaa sufyaan iyo ciidankiisii inay cabsadeen oo ilaahay cabsi ku riday oo dabadeedna ay guurayaan war maalintaa maalin looga baahi badnaa ilan jinku wuu tegi lahaa abaa sufyaanna waa soo ogaan lahaa xaaladdaa adagee saxaabadu ay ka wada giigtay muslim jinih lama waayinoo la adeegsado waa kii dib uga joogsaday muslim oo dhani muslim jin ahoo la adeegsaday aslan ma jirto waxaan sidaa u leeyahay inaa ilbaxdaan oo mar walba aan la idin harowsanin oo qof shaytaan iyo jin adeegsanaya aanu sheekh isagoo kin dhigin jinka adeegsigiisu noocnaba ma bannaana inta badan dadka cilaajyada furtaa way ku dagmaanoo jin faasiqa baa qof gelaya markaasuu wadaad iska qalin duurii qur-aan ku aqriyaya markaasaa jinkii hadlayaa uu ley wareedhe anu jin muslimaan ahaye waan kula shaqaynayaae jinkaan kaala saarayaa dadkae ni aan wada shaqayno haya waaye ila shaqee marka horeba odhan maayo war qofkan bini aadmiga ee muslimka ah sharciga kuu baneeyay inaad gasho haddaad muslim tahay addulmu dulumaatun yowma alqiyaama imikaaba dulmi ku jirtaa adigoo dulmi ku jira seed iigu hiilinaysaa odhan maayo waa yahay buu leeyahay qofkan kula hadlaya jinka ee ruuxa ka dhex hadlaya ee shaydaanka ah ma arki kartid oo wejigiisa iyo qaabkiisa ma qofka muؤminka isma qariyo siimaahum fii wujuuhihim min ahar الsujuud teeda labaad qof mu'minoo ilaahay ka cabsanayaa dulmi maba sameeyo waxaaba kow ah inuu qof galaaba dulmi ah heer waxay gaadhay qaaraan garanayo been idiin sheegi maayo yurow waan joogay niman dhallinyaro ah oo aanu ku tacabno ehlu tawxiid ahaan jiray baa baabkaa galay deedna jin bay la shaqaysteen dad looga qaateenih waxay ii sheegeen salaada subax marka la tukado ay cadceeddu soo baxayso isagoo halka cadceeddu ka soo dhacayso u sujuudsan inay arkeen jimbaan baan marka horena la kula shaqaynaya ku yidhi marka wad ooda shaqaysataanna goldalooladaadoo dhan buu ogaanayaa markuu goldalooladaada ogaadana aakhirka marka dambe wuu ku legdanayaa wuu kaa eh, eh, maxaanku dhaha taagti ka badanaya markaa jin in lala shaqaysto aslan wax bannaan ma aha ha ku dagmina fataawaadka qaarkood ee culimmadu ay qaarkood odhanayaan hadduu waxyaalo yacni wanaagsan uu kuu samaynayo waa lagu waa la dirsan karaa arrinkaa ha ku dagmina jinku sidiisaba hadduu qof bini aadmiya ka dhex hadlayo huwa daalim isagaaba daalim ah man caana daaliman bidulmihi sullida calayh haddaad jinka u fasaxdo inuu qofka ku dhex jiro markaad cid u baahataba uu soo galo oo tiraa qofkan xanuunkiisa ii sheeg qof baad eh, jin ku adeegsanaysaa markuu jinkii baad odhanaysaa soo gal hebel markaasuu soo dhex gelayaa markaasuu odhanayaa eh, qofkan la ii keenay ii sheeg xanuunkiisa iyo maxaanku idhaha nooca ku jira markaasuu ila waa jina iska daldalmayaa boqolkiiba sagaal iyo sagaashanna warkiisa waa been tiibaa marka dambe isaguna haddii ala ku dhaqmayaa kii wadaadka ah waa masalo khayaama ay ku jirto oo marka hore inuu lugta kula soo galo buu isku dayayaa dabadeedna lugta labaadna markuu ku ogaado goldalooladaada ayuu kula soo gelayaa marka adeegsiga jinka waan ka warrannay waxaan caawa ugu tiigaalayaana waxa weeye waa masalo shaa'ica oo aad u faaftay inay dad badan yidhaahdaan waxaanu leenahay rooxaan muslimaan leenahay junuud muslimaa nala shaqaysa haadaa khuraafa jin muslimahoo ilaahay yaqaanaa xuduuddiisa ma soo dhaafo masaladaana maalintii horeen marayeyna aad baan isu dul taagayn waxaa kaloynu aada uga warrannay masalooyin arrimahan caqiidada soo dhexgelaya oo bini aadmiga intooda badani aanay kala saari karaynin waxaynu ka warrannay farqiga u dhaxeeya mucjisada iyo karaamada iyo irhaaska iyo macuunada iyo ihaanada iyo istidraajka iyo sixirka toddobadaa masalo oo marka baabkan aad ka hadlayso kaa hor iman doona toddobadaa masalo farqiga u dhaxeeya ayaynu ka warrannay iyaguna oo waxaynu mucjiso waxa iskale ambiyada ambiyada mucjisada iska leh irhaaskana nebiga intaan la caleemo saarin muuqaallada ka soo horreeya ee ilaahay ku gargaaro ayaa irhaas la yidhaahdaa sida nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu socdo intaanu nebiga noqon dhagaxaantaa salaami jirtay geedahaa salaami jiray markuu da'yaraa inta ilaahay laba malagu soo diray ayay jeexeen dabadeedna qalbigiisa waatay ka saareen jibkii uu ugu jiray maxaanku idhaha satalaydka shaytaanka waa tii laga nadiifiyey ayaa arrimaha wixii la mid ah ambiyada ilaahay intaan nebinimada loo soo dirin yacnii waxyaalaha la yaab kale ka sii horreeya ee ilaahay uu ku sharfo ayaa irhaas iyana aynu nidhi macuunaduna waxa weeye dadka saalixiinta ah arrin marka hore khayra macquul ugu muuqatay oo ilaahay uu fududeeyo macuunaa laydhaa sidii saddexdii nin ee muslimiinta ahaa ee nebigu ka warramay ee dhagwuxu ku degey ee ilaahay bariyey ee dabadeedna dhagaxii laga fayday tay isku dayeen inay dhagaxa iska riixaan waatay kari waayeen maxaa yimi markaa macuuna min allahi tabaaraka wa tacaala macuuna xagga ilaahay uga timi ayaa deedna ilaahay u soo diray waatii dhagaxii ilaahay kayfiyad uga qaaday waa wada garanaysaan ihaanaduna waxa weeye nin ama nebinimo sheegtay ama awliyanimo sheegtay ama awooddiisa inka badan sheegtay oo aan shareecada ilaahay ku toosnayn oo dadka idhaa indhasarcaad baan idin tusayaa deedna ilaahay ku qallibo sidii laga filaya si aan ahayn ka soo baxdo sida musallamat alkadaab ninkii la odhan jiray ee uu u yimi nin saxaabadiisa ka mid ah isagoo ishu xanuunayso ou idhi nebiyullaahi sulaymaan maaa maxaa la odhan jiray musallamow waa ka nebi moxamedba maxaanku idhaahdaa saxaabadiisa markay indhuhu xanuunaan ugu tufee ishay igu tuf ee dabadeedna ishii uga tufay ee ishii kalena uu waayey halkii uu ka filayay ila waa shaytaane ihaanaa la idhaa halkuu isha ka eegaayay inay ishu u baxdo ayuu ishii kalena waayey waxaa kaloo jira masale la yidhaha istidraaj waa baardaaji weeye istidraajku waxa weeye qofkii oo loo seeta dheereeyo oo la yidhaahdo ha ku dhaca dabinkee walaa yaxsabana aladiina kafaruu annamaa numli lahum khayru lianfusihim innamaa numli lahum liyasdaaduu imaa marka nin faasiqa aad arkaysaa la baardaajinayo oo kibirun ka sii qaadaya oo aan cidiba la hadlaynin falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa lahum alayhim abwaaba kuli shay fataxnaa calayhim abwaaba kuli shay marka khalqiga aan soo joogsan laga waaya baa ilahay yidhi markuu tala diid noqdo macangag ah oo xakamadiida markuu noqdo waan u sii daynaabaa ilaahay lxakamihiisa falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa alayhim abwaaba kulli shay taasna waxaa la yidhaha istidraaj oo qof ilaahay caaseeyo oo loo badinayo loo badinayo haddaad aragto waxa weeye baardaajin baa la yidhaaho laguma dagmo iyo baabkan aynu ka hadli doono ka toddobaad oo sixirka ah sixirka aynu ka hadli doonno toddobadaa masalo waynu kala dhigdhigno waan ka hadalnay waxaa kalaynu ka jawaabnay oo haddii alla yidhaahdo casharadeennii hore ka mid ahaa su'aal ah warjinku qaybka wax ma ka ogaan kara ashayaadiin waljin awood ma u leeyihiin inay qaybka wax ka ogaadaan masaladaas waxaan u dhiganayaa jimcaha dambe insha allahu tacaala dabadeedna wixii duruusee kale ee raaca ayaynu insha allahu tacaala aynu uga gudbi doonaa casharkeenna maantuna halkaa ha inoogu joogo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu